taxdiiri nisaa dumarka in looga digo baabkiisi weeye min idhaari ziinati qurux inay u muujiyaan lirijaali ragga ragga alajaanibi ee ajnabiga ka ah oo min adahabi dahab ah quruxdaasu wa hiyaabi dhar ah iyo wanaxwa wixii la mid ah baabu taxdiiri nisaa'i dumarka in looga digo baabkii ka hadlaayay weeye min idhaari ziinati quruxda inay u muujiyaan lirijaali ragga ragga alajaanibi ee ajnabiga ka ah oo min adahabi dahaba quruxdaasu wa hiyaabi dhar ah iyo wanaxwa wixii la mid ah baabkan wuxuu ka hadlayaa waxaa xaaraan ka ah gabdhaha muslimaadka ah dahabkooda iyo dharka quruxda badan in ragga ajnabigaha ku arkaan waxa weya dharkeeda quruxda badan gurigeeday gabadhu ku qaadan zawjkeeday ku aqaadan gurigeeday ku joogin meeshii dumar kaliyuu joogay ku joogin laakiin ragga ajnabiga inay ku arkaan maahan dahabkeeda in rag ajnabiga ku arkaan ma ahan oo waxa way inta gacanta jijimo dahaba ka soo buuxido saaka gacma dheerahna ma sidato gacanta kor u taagto uu dahabki iska muuqdo ayada markay adeeganayso waa musiibo marka dahabkaaga in raggu arkaan sax ma ahan cadaabaad ka helaysaa markaas can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy nabiga wuxuu abu hurayra ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi waylun cadaab daran linnisaai dumaru u sugnaaday min alaxmarayni labada cascasu uga sugnaaday macnaha labada gadgaduudan wey addahabi dahabka xaggiisa uga sugnaaday iyo walmucasfari mucasfarka xaggiisa dumarka waxay cadaabka helayaan labada gadgaduudan waa dahabka iyo marada cas oo cusfuurka la mariyey dahabka iyo maradaasay cadaabka helayaan loolama jeedo inay xirtaana lagu cadaabaa inay xirtaan lagu cadaabi maa waa loo xalaal waa soo ogaana laakiin waxa lagu cadaabaa waa ragga ajnabiga inay u muujiyaan ilaa waa quruxdii iyo xaragadii saas weeyaan weylun halaag iyo cadaab daran linnisaa dumar wuxuu uga sugnaaday min alaxmarayni labada gadgaduudan addahabi dahabka iyo walmucasfari marada cusfurka la mariyey marada usurka la mariyey isnaadu jayid sanadkiisu waa jayid xadiiska akrajo ibnu xibaan ayaa soo saaray walbayhaqiyu bayhaqina waa soo saaray fii shucab liimaan shucabuliimaanka ayuu bayhaqi ku soo saaray marka xadiidkaasna waxaan ka ogaanay dumarka waa ka xaaraan quruxdooda dahabka iyo dharka quruxda badan inay astusaan reerka ajnabiga ka ah